qad saara qalbuhu mucabadan lirabbihi waxdahu laa shariika lah bxayثu yakunu اllahu axaba ilayhi min kuli ma siwaahu wayakunu daliila lahu khaadican wailaa istacbadathu اlkaa'inaatu waman lam yakun qofkii aan ahayn muxiban mid jecel ilaahay subxaanaه wa tacaala mukhlisa lilaahi alla aan maxaanku dhahdaa cibaadada u khaalis yeelaynin qad saara qalbuhu qalbigiisu ahaaday mucabadan mid caabudaya lirabbihi rabbigii waxdahu xaalu yahay keligii laa shariika lahu wax shariiga aanu lahayn baxaysu meel oo yakuunu allahu alla u ahaanayo axabba ilayhi mid agtiisa looga jacayl badan yahay min kulli maa shay dhammaantii looga jacayl badan yahay siwaawisaa ka soo hadhay oo yakuunu ahaanaya daliilan lahu mid isaga alle subxaana wa tacaala u dulaysan oo khaadican u khuduucsan wailaa istacbadathu alkaa'inaatu macnaha qofkaan saa ahayn waxaa weeye wax kala kaxaysanaya oo yaani ama qalbuhu mucabadan lilah buu ahaanayaa an yakuuna qalbuhu mucabadan lilaah qofkaan saa ahayn saara qalbuhu mucabadan ligayr illaah qalbigiisu wuxuu meel kale u caabudaya wailaa ee wain lam yakun kadalik saa la soo sheegay haddaanu hayn oo qalbigiisu ikhlaas iyo rabbi caabud iyo ilaahay keligii inuu jeclaado makhluuqaadka o dhan ka jeclaado inuu ilaahay subxaana wa tacala addoon u noqdo wailaa wain lam yakun kadalik haddaanu caynkaas ahayn istacbadathu اlkaa'inaatu waxaa addoonsanaya makhluuqaadka kaa'inaadku wixii uunka ilaahay ku abuuray makhluuqaada uga jeedaa wastawlat calaa qalbihi qalbigiisana waxaa hananaya oo gacan ku dhigaya ashayaaiinu shayaaiinta ayaa qalbigiisana hananaysa wa kaana wuxuu ahaanaya meel khaawiina kuwa hahawsan ee lunsan buu ahaanayaa ikhwaani shayaaiini shayaaiinta walaalahood buu ahaanayaa wa saara fiihi min الsuuءi واlfaxshaaءi maa laa yaclamu ila اllah wa saara fiihi waxaa ku sugnaanaya min asuu'i xumaan xaaluu yahay iyo walfaxshaa maa shay ayaa ahaanaya laa yaclamuhu ila اllah yacni waxyaabaha faxshiga iyo xumaan waxaan alla mooye cid kala garanaynin baa markaa ku sugnaanaysa wahaada kaasina amrun amar weeyaan amarkaasoo daruuriyun daruuri ah kaasoo laa xiilata fiihi yani meel looga fakado aanay jirin wuxuu halkan tilmaamaya waxaa weeyaan khulaasada intaasi ee qofkani mar kastaba ilahay wuxuu qofkan u abuuray cibaado haddii qalbigiisu iyo meesha u jeeda xagga alla aanay ahayn oo cibaado rabbigii iyo ikhlaas arrintaa haddii meesha aanay jirin wuxuu ahaanaya mid caabuda ilahay kayrkii oo kaa'inaadka iyo makhluuqaadka ayuu addoon u noqonayaa oo markaa meeshii la doono wixii macaasi iyo xumaan oo shirkigu wen yahay ayaa loo kaxaysanaya waa lala tegaya man lam yakun qalbuhu mucabadan lilaahi saara qalbuhu mucabadan ligayr اllaah qofku haddaanu ilaahay caabudayn cid kalu caabudiya harabuu min alriqi alladii khuluquu lahu fabuluu biriqi alnafsi waashaytaan waa kii waxay ka carareen addoonnimadii loo abuuray oo inuu ilaahay addoon noqdo oo rabbigii caabudo markaasay markay ka carareen baa balaayo kale addoonsatay oo shayaadiin iyo naf iyo waxaasu marka addoon u noqday oo markaa waxaan suuragal ahayn qofkan qalbigiisu inay markaa eh, laba qalbi meesha ma jiraan ma jacal allahu rajul min qalbayni fii jawfi marka inuu doonayo qof ilaahay ku xidhan oo mustaqiimah oo toosan oo ilaahay caabudaya iyo inuu noqdo qof qalbigiisu meel kale ku wajahan yahay oo ama islaamba ha haystee macaasi iyo dunuubi qalbigiisa ay hanatay salafku wuxu odhan jira haddii qofku had iyo goor macaasida uu ku dhex jiro bal ha iska hubiyo salaadiisa oo tukanayo hadduu islaam yahay oo tukanayo haddana xubu shahawaat shahawaadka dumarka iyo wax noocaasi ay wataan waa inuu salaadiisa dib u eegaa maxaa u daliila ina الصalaaةa tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkar salaaddu waxay reebtaa faxshaaga iyo munkarka waxyaabaha dee fawaaxishta iyo zinada iyo marka haddii aad xumihii ku dhex jirto salaaddiina aad tukanayso waxaa weeye markaa salaadaad uma saxnaa salaaddaa dib u jalleec oo dib u hubi markaasaad wax ku hagaagayaa falqalbu qalbigii buu in lam yakun xaniifan in lam yakun haddaanu ayn xaniifan yani mid toosan oo maa'ilan can adyaani اlbaaطila diimaha baailka ka soo iisho xaqa usoo iisho haddaanu ahayn muqbilan mid qaabilaya aanu ahayn cala llahi alle korkii mid qaabilaya aanu ahayn oo xagga alle aan u jeesan mucridan aanu ka jeesan mid ka jeestay aanu ahayn camaa siwaahu allah wixii ka soo hadhay mid ka jeestay aanu ahayn kaana mushrikan buu ahanaya ilaahay subxana wa tacala u shari keenay oo dee wax beenbeen laha ma jiraan qalbi ilaahay ku xidhan oo addoon u ah iyo qalbi gaala iyo meel baas ku xidhan qalbi caasina waa iska jiri karaa oo dee nuqsaanta marka macaasida iyo dunuubta iyo waxyaabahaasi waxay keenayaan aanu qalbigu noloshiisa sax ahayd iyo si laga raba aan noqonaynin marka qalbiga xaniifka ah ee toosan ee ilaahay ku xidhan waa qalbiga nabiy llahi ibraahim si aayadda soo socota uu sheegayo ina ibraahiima kaana ummatan qaanitan lilaahi xaniifan walam yakun min almushrikiin waa kaa la subxaana wa tacaala marka qofka qalbigiisu uu toosan yahay waa dadka muslimiinta ee ambiyada iyo rususha kawka tahay marka wuxuu uhi faaqim wajhaka liddiini xaniifa fiطraة اllahi alatii faطra الnaasa عalayha laa tabdiila likhalqi اllah dalika اddiin اlqayim faaqim toostii wajhaka wejigaaga rasuulka allow ama kullu man yata'ataa alkhitaab cid kastoo markaa hadal loo jeedin karo ayaa hadalka u socdaa faaqim ka lala hadlayo toosi yani wejhaka wejigaaga liddiini diinta ku toosi oo diintu waa islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka ayaa usuusheedii o dhan noqonaysa markii xadiidu jibriil ee la weydiiyey akhbirnii can alislaam oo u sheegay akhbirnii can aliimaan oo u sheegay akhbirnii can isaacati oo u sheegay iyo calaamaadkeedi waxaas waxaa wey kaas wuxuu ahaa jibriilun ataakum yucallimukum diinakum marka diintii u idin baryay marka diintu waa alislaam waliimaanu walikhlaas ixsaanu iyo waxaas oo dhan waa usuushii diinta marka wejigaa wa diinta ku toosi xaniifan xaalaad tahay mid ka soo iilanaya diimaha baatilka ah fiطraة اllahi alatii faطra الnaasa عalayha e ilzamuu laazima fiطraة اllah alla subxaanaه wa tacaala towxiidkiisa laazima iyo waxdaaniyadiisa iyo diin caqiidadiisa allatii fitradii fatara annaasa calayha dadka alle subxaana wa tacaala ku abuuray oo dee fitrada la sheegaya waa islaamnimada maxaa u daliila kullu mawluudin yuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaani marka qofku wuxuu ku dhashaa islaamnimo ayuu ku dhashaa ee waxaa bedelaya dee waa aabbihi hadduu aabbihii yahuudi ahaa isagaa yahuud ka dhigay haddii aabbihii majuusi dabcaabuda ahaa aabbihii baa wiilkii islaamnimo ku dhashay majuusta ka dhigay marka macnahaasa ku jira laa tabdiila likhalqi illaah laa tabdiila wax bedelaa ma jiro likhalqi illaahi ilaahay abuurkiisa ama khabar oo bimacna alab bayba iska noqon kartaadoo laa tubadilu khalqa allaahi fatugayiru yani ha bedeyna khalqiga ilaahay oo markaa diintii iyo caqiidadii iyo wuxuu ku abuuray ha ka bedelina oo ha u sheegina wax kale alla imanina daalika kaas oo fitrada la soo sheegay baa addiinu alqayimu diintii toosnayd ah walaakina akara annaas dadka badankooduse laa yaclamuuna garanay muniibiina ilayhi faaqim faacilkii aad ka xaalaysaa muniibiina xaal aad tihiin kuwa u soo iilanaya oo u soo noqonaya ilayhi ilalah u soo noqonaya wejigiina toosiya idinka u soo noqonaya ilaah wattaquuhu cabsada walaa takuunuu ha ahaanina eh, min almushrikiina kuwa ilaahay wax la wadaajiya ha noqonina min aladiina kuwii ka mid ahaanina faraquu diinahum faraquu kala kaxiyey diinahum diintoodii kala geeyey qiraa'aadka sabciyada waxaa ka mid ah faaraquu diinahum walaa takuunuu min almushrikiina min aladiina kuwii ka mid ahaanina faaraquu diinahum diintoodii ka baxay wa kaanuu ahaaday shiican koox kooxa ahaaday kullu xisbin xisbi waliba bimaa ladayhim farixuuna farixuuna waxay ku farxayaan bimaa ladayhim waxaa agtoodaa bay ku farxayaan marka wuxuu yidhi waqad jacala allahu subxaanahu alla wuxuu yeelay nasahnaantiisa ibraahiima nebiyullaahi ibraahiim iyo wa aala ibraahim ibraahim aalkiisaba ka yeelay aimatan buu ka yeehay dad qudwo lagu daydo hoggaan ah oo ibraahim aalkiisa yaa ka mid ah ya nabiy maxamed baa ka mid ah aal ibraahim marka aalu ibraahim ilahay wuxuu ka dhigay qudwa oo rusushii uu dhaao nabiy maxamed u dambeeyey waxaa weeyaan qudwo ayay a'immada u yihiin a'ima waa dad lagu daydo inii jaaciluka linnaasi imaama qaala wa min duriyati laa yanaalu ahdi الظaalimiin marka waxaa weeyaan waa a'imma baa ilahay ka dhigay qad kaana qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima wاladiina macahu id qaaluu liqowmihim inaa buraa'ahu minkum mima tacbuduun marka qad kaanat lakum uswatun xasana hoggaan kudaysho fiican ba idinku sugan nebiy llaahi ibraahim duriyadiisina maxaa la yidhi ya madiine maca waa ku jiray tarankiisina aayadkaa lagu sheegay tarankiisa ma maxaynu kusoo daray tarankiisa yaa ka mid baynu ah nihi yaa ka mid baynu ah nihi maxaa la markaa laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir marka dee ilaahay subxaana wa tacala nabiy llahi maxamedna uswo iyo kudeesho wanaagsan ba alla subxaana wa tacala idinka dhigay marka waa lagu dayanaya waa waa aima marka wuxuu yidhi waa aimata lihaulaa'i اlxunafaa ibraahim iyo duriyadiisu waxay u yihiin aimo lihaulaa'i kuwaas bay hoggaan u yihiin iyo kudaya shawcan alxunafaa'i kuwaa soo leexday diimaha baatilka o dhan ka soo xaqa u soo iishay almukhlisiina ilaahay u khaalis-yeelaya diinta ahli maxabat illaahi maxabbada ilaahay kuwa alla jecel ehelkooda ah iyo cibaadati addoomihiisa wa ikhlaasi diini lilaahi kamaa jacala fircawna si fircawn uga yeelay iyo waala fircawnba a'immata almushrikiin mushrikiinta madaxdoodii almutabiciina raacay ahwaahum hawadooda raacaya wataa macnaheed waxaa weeyaan sida nabiyullaahi ibraahim iyo aalkiisa madax looga dhigay iyo aimo yay aimo u yihiin iyo hoggaan dadkii a mukhlisiinta ahaa ee ilaahay subxana wa tacaala diintiisa yaani ku caabudayay alla ku caabudayay ee ikhlaaska iyo toosnaanta la yimi waxaa ku dayasho u mudan oo ay ku dayanayaan nebiy ibraahim iyo eh, tarankiis iyo dadkii ambiyadii dee uu dhalay eh, wixii lumay ee waddada xaqaa ka baydhay iyaguna waxay u yihiin waxaa hoggaanu ah oo ay ku dayanayaan maxay fircoon fircoon baa garwadeen ah. marka qolo waliba qaa'id bay leedahay adduunka cidan cid ku dayanay ma jirto cid waliba cid ku dayanaysaa kuwa kubadda ciyaara qaar bay jecel yihin intaa ku dayarayaan oo magacyaantooda korka ka hayaan kuwa ciyaartooyda intaasoo gaal bay ku akriyaan haddaad saxaaba weydiisana waa laga yaana ka jawaabay kuwa heesaa jecel heesayaan fanaan oo dhan albamyo waxay dhan bay samaystaan ugu jiraa sawirradooda oo gaal iyo muslima waxay heesoo dhan korka ka hayaan somaark qaarba waxay jecel yihiin waxay jecel yihiin cid bay kaga dayanayaan marka qudwada iyo kudayashaduna waa bani aadamka abiicadiisa waxaa ka mid a ah inuu mar kastaba cid ku dayanayo ama kudayashahaas mid wanaagsan haato noqoto ama mid xun ha haato nabiy llaahi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayaa markii laga soo sheekiyey ambiyada faraha badan ayaa waxaa la yidhi fabihudaahu muqtadi hanuunkooda ku dayo baa la leeyihi fabihudaahu muqtadi markii nabi markii la dhibay ee ninkii ku yidhi xoolahaad qaybinayso qaybtaasi waa mid ilahay dartii aan looga jeedin raxima allaahu muusa laqad uudiya akara min daalik fasabr intaa in ka badan baa oo u qaatay oo taa muxuu uga jeeda marka waa tasliya naftiisa ayuu sabir siinaya waa lagaaga horreeyey in dadka la dhibo wuxuu ku dayanayaa marka qudwo u ah nabiy muusa alayh الsalaam marka wuxuu yidhi kamaa jacala fircawna iyo waala fircawna a'immatan suugaya almushrikiina almutabiciina yahwaahum hawooda raacaya qaala tacaala fii ibraahiima fii shani ibraahim alle wuxuu ka yidhi wawahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba naafiratan wakulan jacalnaa saalixiin wawahabnaa waan hibaynay lahu liibraahiim isxaaqa ayaan u hibaynay wayacquuba yacquub aan u hibaynay naafiratan xaal uu yahay ziyaado uu yahay yacquub oo dee yacquub waa waladulwalad ya fabasharnaaha biisxaaqa wa min waraa'i isxaaqa yacquub markaa dib yacquub waa waladulwalad soo ma aragti marka waa naafil ah ama waa cadiya baa looga jeedaa wa kullan dhammaantoodna jacalnaa waxaanu ka yeelay saalixiin wajacalnaahum waxaanu ka yeelay ragga laga soo sheeganay ambiyada ah a'immatan baanu ka yeelay kuwaasoo yahduuna biamrina yahduuna ku hanuunaya khalqiga biamrinaa amarkaay ku hanuuninayaan waa waxayna waan u waxyoonay ficl alkhayraati waxyaabaha wanaagsan samayntooda wa iqaama salaa salaada aanu ku faray aanu waxyoonnay waitaa zakaa zakada bicid aanu waxyoonnay wa kaanuu lanaa caabidiin wa kaanuu waxay ahaayeen lanaa caabidiina caabidiina kuwana caabudaya lanaa nagana caabudaya ayay ahaayeen marka halka waxaa ka muuqanaysaa dee in maxaan ku dhahdaa ay jirto dad lagu dayanayo ambiye ah oo dadka hoggaan looga dhigay oo qudwo ummadda u ah wajacalnaa minhum a'immata yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waayadduu odhan jiray eh, ibnu taymiya raxmat calayh kitaabkiisa siyaasa sharcina ah, eh, eh, tunaalu imaamatu biamrayn iniin yani waxaa lagu gaadhaa imaamada laba arrimood alsabru waalyaqiin imaamatu diin hogaanka diinta oo ummadda shareecada lagu hago oo qaa'id diiniya qofku uu noqdo sabir iyo yaqiin aayaddaana sheegtay oo aayaddu waxay sheegaysaa dadka in diinta loogu yeedho yahduuna biamrina waxaa kaloo sheegaysaa biamrina baa la yidhi oo amarku muxuu yahay waa waxyigii wixii la ysfaray oo diintii baa dadka loogu yeedhay wax loogu yeedhay waa la caddeey oo maxay ah wixii ilaahay faray markaasa waxaa lagu daray sabir iyo yaqiinna waa lagu daray sabr iyo yaqiin oo in la helo sabr yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun ya a lama sabaruu kaanu biayatina yuqinun waka aayadda kale di weeye tan maaha soo ma suura sajda suura sajda wajacalnaa minhum aimatan yahduuna biamrina lama ya lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun hahay halkana de aayad kale wey wajacalnaa min aimati yahduuna biamrina waxayna ilayhim ficl khayrta waambi'atana wa qaala fii fircawna wa qowmih wuxuu yidhi fircawn iyo qowmkiisana markaa taasi waa qiyaadadii saxayd ee iimaanka iyo diintahay wa qaala fii fircawna qowmi wuxuu yidhi wajacalnaahum a'immatan yadcuuna ila annaar wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay kuwa gaalada a'immatan baanu u yeelnay kuway ku daydaan kuwaasoo yadcuuna ugu yeedha ila naari naarta ugu yeedha wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana laa yunsaruna loo hiilin maayo wa atbacanahum waanu raacinay fii haadi اdunya addunyada gudaheedan lacnatan baanu raacinay wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana hum iyagu min almaqbuuxiina ay min almubcadiina kuwii la fogeeyey ee la dheereeyey ee la xumeeyey baanu ka yeelay weli alla subxana wa tacaala marka halkana waxaa ka muuqanaysa dee qolo waliba aimay leedahay ya marka fircoon baa garwadeen u ah in badan oo mulxidiinah waxaa ka leexatay fircoon baa wuxuu iya garwadeen oo fircoon isaga naftiisu dee mulxid buu iska ahaa markaad qur-aanka aragto daahirkiisa laakiin haddana xaqiiqa ahaan ma diidanayn ilaahay subxana wa taala ma diidanayn laakiin waa dafiraadee hadda kuwan shuuciyada kule ilaah ma jiro waa iska dafiraadee waa nooc dafiraada hadda waa kale ilahay inuu kor jiro xitaa u ictiraafay de muuse u sheegay mugti yaa haamaanu bni lii sarxan lacallii abluqa asbaaba asbaaba samaawaati faطalica ilaa ilaahi muusa wa la adunhu kaadiban ya aawatili marka wuxuu yidhi waxaad yeeshaa bal villo weyn oo aan kor u fuulo bal ilaaha muuse si aan u ogaado ya ile kor baa loogu sheegay ilah inuu kor jiro baa muuse ugu sheegay marka wuxuu basaan u soo ogaado wa innii la adunnu waxaan u malaynayaa inuu been sheegayo haddana nebi llahi muuse mar waa kuley laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rabu الsamaawaati walardi basaa'ira wa innii la adunnaka yaa fircawnu ya masbuuran nin tegey o dhamaanin haagsane baa tahay tagta laakiin waxaan ogahay laamku waa muwaaaat اqasam baa la yihahda lawallahi baa ku jirta qad oo xarfu taxqiiqana waa lagu xooji caalimtoo cilmiga la yidhi caalimta waad ogaatay maa anzla haulaa ilaa rabu samaawaati nafy iyo ibaat baa ku jira masaha nebigu waa saa u hadlaya marka nebigu xaqiiqada naftiisa ninka kan fircoonaba ka warhaya subaa marka fircoon dee waxaa raacay aymo wuxuu yahay wixii lumay oo dhan walihaada yasiiru atbaacu fircawn saa darteed atbaacu fircawn waxyaanayaan buu yidhi awalan marka u horaysa ilaa annahum laa yumayizuuna inaanay kala soocaynin bayna maa yuxibuhu اllah waxa ilaahay jecel yahay wayardaa uu ka raali yahay oo la yidhaahdo aliraada aliraada asharciya wa bayna maa shay kala sooci maayaan qadarahu اllah waqadaa alla uu qadaray oo xukumay oo layahay aliraada alkowniya maa sha allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun macnaha wuxu leh atbaacu fircawn halka ka mida kala sooci maayaan waxa ilaahay jecel yahay oo ka raali yahay oo la yidhaahdo aliraada alkowniya iyo waxa ilaahay qadaray ee qadiiska qadarka oo la yidhahdo aliraada kii hore maxaa aliraada sharciya a waxa ilaahay doonay oo uu jecel yahay oo ka raali yahay waa aliraada sharciya wa qadarihi wa bayna maa qadarahu اllah wa qadaa ah aliraada alkowniya maa sha allahu kan wamaa lam yasha lam yakun arrintaasaan u kala socnayn markaase waxay leeyiin wax allaale wax ilaahay qadaray oo dhan waa jecelloo raaraanu ka nahay oo zinada waa jecellahay oo dilka waa jecellahay oo dulmiga waa jecellahay way ilaahay baa doonay waidaa facaluu faaxishatan qaaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallaahu amaranaa biha qul in allaha laa yaamuru bilfaxshaa ataquuluuna cala allahi maa laa ya taclamuun marka waxa weeyaan taasoo qodob kuwaad oo dee fircoon isagaa wuxuu sheegtay maxay ilaahnimo ayuu sheegtay maa caalimtu lakum ilaahin hayr buu yidhi oo wuxuu yidhi ana rabbukum alaclaa buu yidhi somaaragta marka isagaaba halkaas la taagan bal yanduruuna waxay eegayaan ilmashiati bay eegayaan doonista almudlaqati la sii daayey ee dabarka laga furay ashaamilati ee wax shamlinaysay oo taas waa alalaad alkowniya oo waxaa weeyaan kul maa wujida wixii laalo dhami waa mashii'ada ilaahay raalli baan ilahay keliya ba ka laaziminaya horta way ku qaldameen uma fii aakhir amri amarka gabagabadiisa dambe waxaa gaadhan buu laa yumaysin ayna kala soocaynin bayna alkhaaliq waalmakhluuq ayna kala soocayn alli wax abuuray iyo kii la abuuray bal yajcaluuna waxay yeelayaan wujuuda haada khaaliqa joogitaankiisa wujuuda haada makhluuqa joogitaankiisa ka dhigeen macnaha halka waxu uga jeedaa nimankii E, atbaacu waxaat wujuud nimankii la odhan jiray e, waana atbaacu fircoon nimanku waxat wujuudku fircoon bay dee raaceen oo khaaliq iyo makhluuq aan kala saarin ilaanaa rabbikum alcalaa buudi marka koowaad waxaana kala saari waayeen e, labadii iraado aliraada alkowniya wairaada asharciya oo aliraada sharciyana dee wuxuu jecel yahay aliraada alkowniyana waxaa soo gelaya wuxuu jecel yahay waxaanu jeclaynba uu soo gelaya marka wuxuu halka ka dhigayaa inay gaadheen halka kan heer maxaan ku dhahda ay wax walba isku mid ka dhigeen oo waxaytu wujuud ay aamineen wama alkalbu waalkhinziiru ila ilaahuna wama allahu ilaa raahibun ilaa raahibun fii kaniisatin wata ilaali walciyaadu billah marka arrimahaasoo dhan markaa inu taabto oo yidhaahdo dee atbaacda waxaytu wujuudku waxay atbaacu yihiin fircawn ويقول محققهم الشhريعة فيها طاaعة ومعصية والحقيقة فيها طاaعة بلا معصية والتحقيق ليس فيه طاaعة ولا معصية وهذا التحقيق هو مذهب فرعون وqومه ويقول waxay yihi محققوهم nimanka la yihahdo صuufiyada أتباacdoodu yaعni kuwa محaqiqiintooda la yidhaahdo أهل وujuudiya غayrkoodba waxay leeyihiin الشhaريcaةu شhaريcadu فيها waxaa ku sugan طاacaة ومعصية طaaca iyo macsi ilahay in la aطeeco in la caasi ayaa ku sugan waayahay wاlxaqiiqatuna fiiha طaacatu bilaa macصiya xaqiiqadana waxaa ku sugan طaaco aan macsi lahayn wالtaxqiiquna laysa fiiha طaacatu طaaca kuma sugna walaa macsiyatu wahada taxaqiiqu taxaqiiqaasi wa isagu madhabu fircawna wa qowmi weeye halkan wuxuu ka hadlaya suufiyadu waxay u qaybiyeen dadkii ba saddex u kala tuureen qole la yahaa caamo waa ahlu shariica ay yidhaahdeen ahlu shariico waa caamada ambiyadu halkaas ku jiraan khaanaddaas ku jiraan ambiyada iyo rususha iyo soo diro marka waxaa leeyahy caamadu iyagu waxay ka shaqaynayaan dee macaasina waa ku dhacayaan wanaagna waa samaynayaan halkaa dhig alkhaasa wa hum ahlu xaqiiqa kuwaasina waxay samayan o dham waa daaco oo macsi ma leh waa daaco wax kasta kasoo fula zino iyo faaxisho iyo waxay doonaan baa sameeyeene mar hadday muwaxidiin yihiin waxa weye waxay sameeyan o dhan baa daaco ah munkarnaba ma leh kuwa ay u bixiyeen ahlutaqiiq ahlutaxqiiq oo khaasatulkhaasa ah waa ahlutaxqiiqba kuwa la yihahdo iyagu daaca iyo macaasi toona male sababtu maxay tahay dee darajulyaqiin baba gaadhin takaalift waa la kor qaaday takaaliftiiba waa la kor qaaday oo darajulyaqiin bay joogaan marka macasiyo agtooda ma taallo daacana agtooda ma taallo iyagu de waxa weeyaan meelaas waa garaadagoys kuwaas garaadagoys markaa meesay gaadheen saddexdaas u qaybeen dadki kusoo waxaana ku sugan tahay ahlushariica macaasiya dunuuba iyo daaca kala haysahay alkhaasa oo maxaa maxaa ka dhacaya macasima waa daaca un waa garti sax khaasukhawaas haye iyaguna ahlutaxqiiq baa la yihahdaa marka iyagu macsi iyo iyo daacatoona ma leh waayo dee waxaa weeye takaaliiftii waa laga kor qaaday oo marka iyagu meel siday taagan yihiin intaas marka halkaas iska eega doonta marka wuxuu yidhi marka ahlutaxqiiq wuxuu yidhi kuwa ahlutaxqiiq waa kuweye ahlutaxqiiq kuwa bay ahayn khaasulkhaasiyi waxay yidhaahdeen wa madhabu fircawn wa qowmi fircawn iyo qowmkiisa madhabtoodi weeye alladiina kuwaasoo ankaruu khaaliqa allihii khaaliqa inkiray wa ankaruu takliimahu la hadalkiisana inkiray licabdihi muusa ula hadlay wamaa wamaa kiina way inkireen arsalahu bi uu soo dira oo min amri wanahyi ah wixii awaamir iyo nawaahiya waxaasoo dhan way inkireen wa ama ibraahiimu wa aalu ibraahiima alxunafaau min alambiyaai walmu'miniina bihim hum yaclamuuna anahu laa budda min alfarqi wa ama ibraahim nabiyullahi ibraahim iyo wa aalu ibraahim alxunafaau kuwii toosnaa oo diimaha baatilka o dhan ka soo leexday oo millada saxa u soo leexday oo min ambiyaai ambiyadii min muminiinti iyo aabihim hum yaclamuuna way garanayaan annahu laa budda in loo hortilaayahay min alfarqi kala geyn bayn alkhaaliq waalmakhluuq horta marka horaysa qolyahaas walaa budda waxaa loo hortulaya min farq in la kala saaro bayna aacati walmacasiya aaca i macasi in la kala saaro wa ana alcabda adoonku lama sdaada taxqiiqan mar kasta uu ziyaadsado taxqiijin lihaada alfarq farqigaas khaaliqa makhluuq dheceeya mar kasta uu kororsado xaqiijinteeda isdaadat maxabatuhu lilah waxaa kordhaysa jacaylka ilahay uu jecel yahay wa cubuudiyatuhu lahu lilaah cibaadadu caabuday wa aacatu aacadu adeecaya lahu ilaah wa ciraadu jooskeensha can cibaadati hayrihi hayrka cibaadadiisa waxa inu ka joogsado wa maxabati hayrihi ilaahay subxana wa tacala jacaylkiisa ayri hayrla uu jeclaado wa ciraadu ka jeesta can cibaadati hayru ka jeesto iyo wa maxabati hayrihi hayrkii jacaylkiisa inu ka joogsado wa aacatu ayri hayrkii oo la ateeca inu ka joogsado marka halkaa wuxuu ka tilmaamayaa wuxuu leeyahay dadkii wanaagsanaa oo ambiyadii iyo ibraahim iyo aalkiisa qolyahaasi waxay kala sooceen khaaliqiya makhluuq ay kala garteen waa qodob farqa udhexeeya daacaya macsiga garteen mar kastoo qofku heerka joogo khaaliqiya makhluuq munasabaadka udhexeeya iyo waxa la yidhaahdo addoonka macsida iyo iyo daacada waxa udhexeeya kullama arrintaa u ogaado oo ficil ahaanna u muujiyo markaasa waxaa u ziyaadaya xaqiijinta farqiga udhexeeya waxaana u ziyaadaysa maxabada waxaa u ziyaadaysa cibaadada waxaa u ziyaadaysa ikhlaaska waxbada waa u ziyaadaya wa haؤulaaءi الmushrikuuna daaluuna yusawuuna bayna اllahi wa bayna khalqih wa haؤulaaءi kuwaas almushrikuuna ee mushrikiinta addaaluuna lumay yusawuuna way simayaan bayna allahi wa bayna khalqi kuwaa lumay atbaacu fircawn waxay simayaan alla iyo khalqigiisay simayaan wاlkhaliilu yaquulu ibraahim wuxuu ley alayh الsalaam qaala afara'aytum ma kuntum tacbuduun antum وaabaa'ukum اlaqdamuun fainahum caduw lii ila rab اlcaalamiin afa qaala wuxu afara'aytum bal iga warrama ma ay ladii ki iga warram kuntum ahaydeen tacbuduuna ay tacbuduuna bi wablaxad caawisan i sheega antum iyo wa aabaa'ukum alaqdamuun idinkii abayaashii inoo horreeyey bal waxaad caawidaysaan ii sheega fainahum iyagu caduwu lii ilaa rab alcaalamiin caduwun lii aniga col bay ii yihiin ilaa rab alcaalamiina uunka rabbiga iskale mooyaane oo haddaan isnaha mutasal aynu ka dhigno way iskala socon kartaa mutasal in laga dhigo sababtoo ah adde waxay caabudayeen ilaahiyo asnaamta way caabudayeen labadoo isku dareen marka waxa weeyaan fainahum iyagu caduwun lii cadow soma aragti waxaa asnaamta caabudaysaan aniga colba i yihiin ama isnaaga mutasiba in laga dhigo aleemaba soo gelinba agga hore munqadic laga dhigo munqatic oo la yidhaahdo fa inahum caduwun ilaa rab alcaalamiin ilaa walaakine raba alcaalamiina caalamka iyo unka dharabga iska leh laysa bicaduwin lii aniga cadow iima aha kaasaana ir xoog badan geliya wayatamasakuuna way qabsanayaan bilmutashaabih waxyaabaha isshabaha oo min kalaami mashaayikh culimmada hadalkooda ah kamaa facalat inasaara siday nasaaradu yeeshay halkan wuxuu sheegayaa inay qabsanayaan mararka qaar waxyaabaa ku rumen waxaa ka mid a a'immada hadalkooda mutashaabih ah oo mutashaabihu qur-aanka marka horeba la isku dhaliilay mutashaabih bani aadan wuxuu ku hadlay ana bal ka warran ya faama aladiina fii quluubin zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha min ibtiqaء fitnati wibtiqaء ta'wiili wama yaclamu ta'wiilahu ila اllah halkana waxaa laga hadlayaa mashaayiikhdu hadalla ay ku hadleen sida maaragtay nasaarada oo kale yacni alfaad ay ku hadleen oo macaani badan ixtimaali karta lafdulfanaa markaasu wuxuu yidhi mihaalu daalika arrintaa tusaalaheedu waxa weeyaan eh, ismu alfanaa fa ina alfanaa alaaatu arwac oo saddex nooc alawalka hore nawcun lilkaamiliin nooc waxa iskale dadka maarata taamka dhammaystirmay oo dhammayska ah, oo min ambiyaa'i ta saddexaad wa nawcu weeyaan almunaafiqiin almulxidiin almushabihiin kuwa mulxidiintaa ee munaafiqiinta ee alla wuxuu ekaysiinaya waa saddexdaa qaybood marka cadaalada sheekha waxaa ka mid a ah had iyo gooraale erayada ay nimankan isticmaalaan suufiyadu erayadaasoo dhici karta yani inay wax ixtimaalaan alfaad kala duwan macaani kala duwan looga jeedi karo ayuu soo naqlinaya taasina waxaa weeye cadliga culimada iyo aljiha iyo waxa ay ka hadlaan jiho ilaahay jiha ma lagu sheegi karaa iyo markaasuu odhan jiray lafdigan jiha horta annagu marka waa ka joogsanayna lafdigani dee sharciga kuma soo hareerin lakin waxan maxad uga jeedaa jiha hadduu uga jeedo xagga samada oo alla carshiga ka sarreeya oo maxaan ku dhahdaa cadiim ah oo khalid ka dhex baxsan ahlan wasalam waxaa doonta u bixiyo magaca doonta u sheego waa ictiraafsanay karaa hadduu jiho ujeedo maaduuna samaa iyo meelo kaleo uunka ku dhexdiisa iyo wax hadduu jeedana masax maaha marka aad bay uga hadlaan markaa lafdigan fanaana macnahaas koo noqonaya way ka hadleen a'immadu waxay leeyihiin maalan ibnuqayim oo kale oo shee talmiidkiisii ah dee kitaabkan madaarij saalikiin manziladhan baa waxa le manzilat اlfanaa marka eraygii kufri iyo ilxaadna waa loo isticmaalay macno saxana wuu yeeshay markay isticmaaleen dadkii marka wuxuu leeyahay ibnuqayim hadal fiican buu markuu madaarij saalikiin ka hadlayay hadal fiican buu muqadimo uga dhigado wuxuu yihi lam yarid fi اlkitaabi walaa fi الsunna walaa fi kalaami الصaxaabati wالtaabiciin madxu lafdi اlfanaa'i walaa damuhu kitaabka iyo sunnaha iyo saxaabada hadalkooda iyo taabiciinta toona ammaan lafdigaa la ammaanayo iyo ceebayn la ceebaynayo fanaagu ma soo aroon buuri wala stacmaluu lafdahu lafdigana may isticmaalin salafkii fii maca almushaari ilayhi albatta marna may isticmaalin walaa dakarahu mashaayikh almutaqadimuun ragga hore culimada mutaqadimiintiina arrinkan may aqoonin walaa jacaluu gaayatan walaa maqaaman kamayna dhigan yool iyo maaragtay meel la gaahana kamay dhigin waqad kaana alqowmu axaqa bikulli kamaalin qowmkii hore salafka ahaa iyagaa ugu xaq lahaa wax kasta oo maxaanku idhaahdaa taamnimo iyo sharaf iyo qiimo iyaga ayaa u xaq laha low kaana khayran maa sabaquuna ilayh low kaana khayran la sabaquuna ilayh soma marka wuxuu yidhi waqad kaana alqowmu xaqa bikulli kamaalin waasbaqa ilaa kulli gaayatin maxamuuda wanaxnu laa nunkiru hada lafda muطlaqan ereygan anagu muطlaqahaan wada cilmayno walaa naqbalu muطlaqan muطlaqahaan u aqbali mayno walaa budda min atafsiili in la kala qaadqaado ayaa muhima وبيان الصحيح من معلوله ووسيلته من غايته فنقول marka kiisa صaxiixa ee kafayowya ka buka waa inaan kala saaraa halkaas kitaabkaas wal noqonaysa leeyahay madaarib saarkin marka waxa weeye fanaagii fa ina alfanaa halaaث anwac waa saddex nooc alawalka hore nawcun lilkaamiliina kuwa dhamayska dhamaystiran oo min alambiyaءi walawliyaa baa iska leh waani aلثaani wa nawc lilqaasidiina min alawliyaءi wالsaalixiin wanawcu lilmunaafiqiina almulxidiina mushabihiin marka fanaagu asal ahaan marka luqaadan la eego waa shaygu shay marku ku baaba'o oo haddii aad maalan shaygii daqiiqdaa biyo dhex dhigto dee daqiiqdii biyuhu way baabiinaysaa biyuhu waxay ka dhigayaan wixii way tirtirayaan wax kale ka dhigayaan meesha ama nooc kalaa soo baxay oo waxaa maadadu ahayn asalkeeda laakiin saddexda macana loo yaqaano mid waxaa la yihahdaa waxay yidhaahdaan alfanaa can shuhuudi sawiy ayaa la yihahdaa alfanaau can shuhuudi sawiy oo macnaheedu yahay makhluuqaadkao dhan baa markaa qalbigiisa uu ka marinayaa walaa yanduru ilaa ila allah ilahay ba cid kala eegi maayo soo ma aragti oo qalbigiisii wax kasta oo dhan waa ilaawey ilaahay mooyaane subxaana wa tacaala oo ilaahu maaragtay jacayl iyo alla jeclaantii uu noqday qalbigaasi yacni mid ilaahay subxaana wa tacaala ku xidhan oo sida maaragtay baalka la eh, maqnaatiista ama waxaa la maaragtay birlabta oo kale ay u jiidanayso baa qalbigiisa wuxuu noqday inu ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa u jiidmayo mar kastaba eh, kaas waa nooc u ka hadli doonaa midna waxaa la yih can muraadi sawiy waxaa weeyaan eh, inuu tirtiro ee waxaan muraadka alle aan ahayn oo naftiisa oo dhan buu xagga mariyey markaasu wuxuu hormarinaya ilahay jacaylkiisa wuxuu hormarinayaa maxabadda naftiisa maxabadda ilahay buu ka hormarinaya oo maaragtay cibaadada ilahay buu hormarinaya oo makhluuq o meel iska saaray ila yidhahda maalan fanaaga naftiisu fanaa iyo baqaa wada socda baa jirayso oo kelimatu tawxiid oo laa ilaaha ila allah fanaan wa baqaa bay yidhahdeen oo laa ilaaha marka la laa ilaah marka la waa fanaa marka la ila allahu la yidhahdana weeye waa baqaa marka laa ilaaha waxaa meesha laga saaraya wixii macbuudaad baatil oo dhan waxaa la baaqi yeelaya allah subxaana wa tacaala nooca saddexaad waxa la yihahda can wujuudi sawiy oo waxaa weeyaan qofkan wujuudkiisii ayaa wuxuu ku baaba'aya oo dhex gelaya ilaahay keligiis u dhexgelayaa waxaa soo baxaysa markaa in makhluuq iyo khaaliqii ay isku milmaan oo aanu jirin laysa hunaaka khaaliqun walaa makhluuq bal khaaliqu huwa almakhluuq oo waxyaabay day odhan jireen eh, alcabdu rabbun wاrabbu cabdun eh, yaa laytanii yaa la jacli man mukallaf waxyaabahaasi ku hadleen marka waa hadal aada u khatara eh, marka taasu ka hadlaya isagaa faahfaahin doona mid walba gaarkiisa ugu tegi doona marka ka hal dambe khatarsanoo waa ka inta badan sufiyadu isticmaasho waxaa la yihahdaa wixat wujuud wixat wujuud oo ilahay makhluuqa isku mid wadiniye w marka wuxuu yidhi faama alawalka hore fa huwa isagu alfanaau dhammaansho weeye can iraadati maa shay dooniddii oo dhammaada si wallahi alla wix ka soo hahay wixii alla ka soo hadhay oo meesha laga saaro weeyaan oo alfanaau can cibaadati siwa allah in meesha laga saaro cibaado aanta ilaahay ahayn oo addoommo o dham weyn ilaahay subxaana wa tacala addoommo u noqdaan baxays meeloo laa yuxibu jeclaan maayo ila allahu alla magac kale u jeclaan maayo walaa yacbudu caabudi maayo ilaa iyaah isaga mooyaane walaa yatawakal u tala saaran maayo ilaa calay isaga korkiisa mooyaane walaa yadubu albi maayo min hayrihi ka dalbi maayo owa kaas almacnaa macni weeye alladii macnihii yajibu ay waajib tahay an yuqsada in looga jeedo biqowli sheekh abi yaziid hadalkii abi yaziid albastaami abi yaziid albastaami wuxuu dhintay laba boqol kob iyo lixdankii markuu tarjamaysa qorayey imaamu dahabi ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال فمسلم xaaluu lahu wallaahu yatawalla sraa'il xaalkiisa waa la salimaya waa la ogolaanaya ilaahay baana marka wax isira maamulaya wanatabara'u ila allaahi min kulli man tacamada mukhaalafata alkitaab wasunna ilaahay baanu maarata uga barinahay cid kasta oo uu ka soo khilaafto kitabka sunnaha marka wuxuu yidhi hadalkiisu ku hadlay isagana waxa weeyaan waa la twjiihinaya waana macnaha uu ka hadlay oo yidhi xayu qaala markuu yihi uriidu an laa uriida ila maa yuriid uriidu waxaan doonayaa an laa uriida inaanan doonin ila maa yuriidu ila maa yuriid اllah wx ilahay doonaya mooyaane waxaa la weydiye o la yidhi maada turid war maad rabtaa abuyaziidow abuyaziid albastaami uriidu an laa uriid marka sheekhu wuxuu raadinayaa taawiil wanaagsan oo waxaan doonaya inaanan doonin wax ilaahay doonaya mooyaane wax ilahay dilo wax ka hela doonin ay almuraad almaxbuub almardiy waa muraadkii la jeclaa ee laga raalli ahaa wa huwa almuraadu waa ka looga jeedo biliiraadati diini ilaa harciga doonisa sharciga ah wa kamaalu lcabdi addoonka kamaalnimadiisa dhamaystirankiisu an laa yuriida inaanu doonin walaa yuxiba wa inaanu jecla walaa yardaahu raali noqonin ilaa maa araadahu allah wax ilaahay oo kaasi ma amara bihi wuxuu amray weye amra iijaabin aw istixbaab amarkii waajibka ahaa ama sunna ahaa walaa yuxibu ma jeclaado ilaa maa yuxibuhu allah wax ilahay jecel yahay mooyaane kalmalaa'ikati malaa'igtii walambiya ambiyadii wasaalixiin wa macnaa qowlihim kaas waa macnaa hadalkood yidhaahdeen fii qowlihi ilaa man ata allaha biqalbin saliim qofka la yimaada mooyaane qalbi saliima qalbi fayow qaaluu waxay dhahan huwa asaliimu waa midka nabad galay mima siwa اllahi wx ilahay ka soo haray wix ilahay ka soo haro dhan ba qalbigaas mima siwa cibaadat الlah ama cibaadada ilaahay wixii ka soo haray aw mima siwa iraadat الlah ama doonista ilaahay iraadada ilaahay wixii ka soo haray aw mima siwa wx ka so haray maxabat la jacaylkiisa wx ka soo haray فالمعنى واحد كل waa isku mid وhada المعنى مaعنaha nooعaas in sumiya فanاءa in sumiya ha lagu magacaabo fanaha lagu magacaabo awama islaam yusama yaan lagu magacaabin huwa isagu awalu islaam islaamka bilowgiis weeye wa aakhiru nihaayadiisi weeye wa baطinu diini diinta maaragtay baaطinkeedi gudaheedi weeye wa daahiruhu daahirkeedi weeye marka halka wuxuu raba inu kuu sheego dee erayada noocan oo kale ah ee uriidu an laa uriida ilamaa yuriidu iyo waa loo ta'wiilinaya marka qofkii naftiisa ka hormariyey wixii kale oo dhan oo aacadii ilaahay iyo jacaylkiisa iyo duunistiisa iyo waaas kaafanaaga noocaasa ah. yaaba inaan lafdigaas wuxuu yidhi in sumiya fanaanba ha lagu magacaabo oo qaar ha yidhaahdeen ama yaanay odhanne waa nuxrigii diinta weyaan waa nuxrigii diinta iyo islaamka weyaan waani arintaas kadib